laga hadla laakiin istilaax ahaan waxaa loola jeedaa waa alfaad gaar ah oo tusayda macaani gaar alfaadun makhsuusatun daalatun calaa macaanin makhsuusatin waa alfaad gaar ah oo macaani gaara tusayda su-aala la keena waxaa la yidhi limaada baw limaadaa bawadu lkutuba maxaa kutubta baad loogu qoray maxay culummadu kutubta baad ugu qoreen limaadaa bawabu lkutuba maxay culummadu kutubta baabyaal ugu qoreen maxay culummadu kutubta baabyaal ugu qoreen jawaabtu waxay tahay lifaa'idatayn laba faa'iido darteed laba faa'iido dartood aa kutubta baabwaab baabyaalka loogu qoray faa'iidada koobaad waxay taha le faa'iidada koobaad waxa ay tahay suhuulaة الrujuuci ilaa masaa'iliha suhuulaة الrujuuci ilaa masaa'iliha markaad kitaabkan inaad wax ka baarta rabto mas'alada meeshaad ka raadi laheed waa taqan si la iska qoro kitaabka oon baab loo yeerin kitaabka isagana inaad akrido maana masale kama keeni karto marka laakiin waxaa lagu yidhi baabu طahaara baabu الصalaa baabu sawm baabu اlxaj baabu lbayc aa lagu yidhi abwaabaa la qoro kitaab masale dahaaro ku saabsanaad u baahan tahay kaad ka fiirine baabu dahaara marka faa'iidada koobaad waa lisuhuulati rujuuci ilaa masaa'iliha inay fudaato u laabashada masaa'ilka loogu laabana waa masalada koobaad faa'iidadaas ko faa'iidada labaad wa tanshiidi daalibiha iyo ardaga in nashaaq la geliyo wa tanshiidi daalibiha masaa'ilka ardayga dalbanay nashaad in la geliyo waxay ka dhigantaha la abwaabtu dhulka intaasoo kilomitr intaasoo kilomitr in waddada loo calaamadeeyo qofka musaafirkaa ah, hadduu maalan u socday boqol kilomitr ama laba boqol dhulka hadduu calaamadaysan yahoo la yaqaan oo la yidhahdaa tuulehebla ilaa tuuleheblaa waa intaasoo kilomitr markuu gooyo labaatan kilomitr wuxuu leeyahay allayna waxba labaatanaan gooye waxaa ii dhiman siddeetan kilomitr maalan tusaale nashaadu hela laakiin hadduusan aqoonin intuu soo maray inta u dhiman isagoon meel tegin uu daala maxaa wax u dhiman ma yaqaan ah, waa daalaya ardayga waxaa la yidhi marka la yidhaha baabaad dhammayday baab kalaa bilowday nashaadu hela musaafirkii oo gooyay dhowr kilomitr u la mid di lagu yidhaahdo baabulkalaam waa kuu dhammaaday ah, ardayo baabulcraaba kuu bilaabana nashaadaad hele laakiin hadal iska qubana aho dheer oo intaad soo goyday inta kuu dhiman aan la kala oqoon waa daale ma taqaanin kitaabka wax kuu dhimanay waxaad soo baran marka labadaas faa'iidaa baab baab loogu qoraa kutubta lisuhuulati rujuuc ilaa masaa'ilha o waa inay loo laabto masaa'ilsha iyo meeshii laga raadi lahaa inay fududaato iyo walitanshiidi daalibiha Ah. ardaga in nashaab la siiyo nashaab la geliyo baabulicraabi haadaa midkaanu baabulicraabi icraabka baabkiisi wey icraab oo la hoos dhigo hamsada icraab isagaa noo sharxi doona wuxuu dhihi doonaa alicraabu huwa takyiiru awaaqib اkelim waxaa jira acraab haddii la yidhahdana waa dadka miyiga dega ha carab ahaadeen ama cajabi ha ahaadeen haddii hamsada la kor dhigo oo la yidhaha acraab waa dadka miyiga degan baadiyaha dadka degan wey acraab carab ha ahaadeen ama cajami ha ahaadeen wاlcarabiyu marka la yidhaho qofka carabka meeshuu rababa ha degay wاlacjamiyu waa qofka aan carabiga fasiixad fasiix ugu hadli karin hadduu rabo dhalashaan carab ha noqdo hadduu rabo carab ha noqdo dhalashadiisu qofkaan carabiga si saxa ugu hadli karinaa la yidhaha alacjamiyu alcarabiyuna waa qofka carabka Mhm. marka hmsada hadd waa hoos dhigayna alraabu raabki huwa taqyiiru awaakir اlkelimi kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalkood la bedelo wey mudaaf soo qadaro lagama maarmeen alraabu raab huwa taqyiiru axwaali awaakir اlkelimi kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalkaas xaaladahoodoo la bedelo wey aakirka la bedeli maayo xaaladiisaa la bedela xadara muxamadun ra'aytu muxamadan xadaytu bimuxamadin hadda fiiriy muxamed daalaa u dambeey ma daalkaan bedelin may ma bedelin daalku sidiisuu daal u yahay laakiin xaaladiisaan bedelin mar waa rabcin waa ka bedelna waa nasbin waa ka bedelna waa kasrin xadara muxamadun ra'aytu muxamadan xadaytu bimuxamadin marka icraab waxaa la yidhaahdaa kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalka xaaladahooda oo la bedelo xaaladda oo la bedelo kaasaa la yidhahda waa kaasa icraab ism misaali xadara muxamadun ra'aytu muxamadan xadaytu bmuxamadin ficilkiina waa la mid yusaafiru ibraahimu lan yusaafira ibraahimu lam yusaafir ibraahimu hadda fiiri yusaafiru oo ficil mudaarica ra'da xaaladdeeda isbedele aakirku waa ra'da ra'du isbedeli laakiin xaaladdiisa isbedele yusaafiru ibraahimu lan yusaafira raada xaaladeed waa isbedesho lan yusaaira ibraahimu lam yusaafir ibraahimu xaalada isbedeli icraabkaasaa la yidhahda icraab sidaasaa la yidhaahdaa waa kelimadda aaqilkeeda aaqilka xaaladiisoo isbedelaa la yidhahda xaaladda isbedele aaqilka aaqilka laftigiisa isbedeli ma likhtilaafi اlcawaamili muxuu isku bedelaa xaaladda aaqilka maxay isku bedelee likhtilaafi اlcawaamili liأjli ikhtilaafi اlcawaamili caamilyaalka iskhilaafsanaantooda darteedna uu isku bedelo waxaa keenaya in caaqilka xaaladiisu isbedesho caamilka ka horeeya iskhilaafsan caamil wuxuu rabaa kelimada ka dambayda in la rafciyo xadara waa ficil maadi waxay rabtaa faacil faacilna waa la godaa waxay rabtaa waxa ka dambay in la godo xadara muxamadun fiiri aamilkii caamilkii hadalaha caamil khilaafsan keena ra'aa ra'aa waxa weeye faacilka waa haysata waa ta'da waxay rabtaa mafcuul ay nasbido ra'aytu muxamadan ra'aa caamil khilaafsan keen xadaytu bi ba'dan keen ba'du waa khilaafsan tahay ra'aa ayadoo inay hoos dhigtay rabtaa xadaytu bimuxamadin yusaafiru waa rabkisan keen caamil khilaafsan caamilka hadda ku jira mid wax rafiyaa ku jire lan yusaafira ibraahiimu lantaan caamilka ka caamil waxaa ka damay inay nasbidee haro caamil khilaafsan keen oo waxaa ka damay inuu jasmiye haro lam yusaafir ibraahiimu marka sababka keenaya in aakirka xaaladiisu isbedelo kelimadan waxa ka horeeyo caamilka a ah iskhilaafsan waa iskhilaafsan waxaa loola jeedaa caamil waxa ka dambeeya waa rafciya caamilna waaa ka dambe waa naصbiya caamilna waxa ka dambe waa jaraa waa kasriya oo waa hoos dhiga caamilna waxa ka dambeeya waa jasmiya oo waa reeba marka caamilyaalka iskhilaafsan horta caamil xaa la yidhahda naxwi oo dhan sxuu ku kooban yahay naxwi o dhan saddexuu ku kooban yahay saddex markaad fahamto naxwo waa fahamta caamil macmuul camal saddexdan waa in qofku fahmaa caamil macmuul camal caamil xaa la yidhaah maa wjaba maa awjaba kowna aakhirilkelimati calaa wejhin maqsuusin caamil saasaa la yidhaha caamil maxaa la yidhaha maa awjaba kowna aakhirlkelimati calaa wejhin maqsuusin waa wixii waajib ka dhiga kelimadda aakhirkeedu inay noqoto wej gaar ah wej gaar wax kale ma ogolo min rafcin aw naصbin aw jarin aw jasmin caamil maxaa la yidhaahdaa maa awjaba kowna aakhiriilkelimati calaa wejhin maksuusin waa waxa waajib ka dhiga kelimadda aakhirkeedu inuu noqdo wej gaara wejkaas muxuu yahay min rafcin aw naصbin aw jarin aw jasmin shayga waajib ka dhiga kelimadda uu ka hor maro inay si gaara ah noqoto sidii gaarkeed waa maxay mid rafcan waajib uga dhiga kelimaduu ka hor maro waa rafc wax kale ma ogolo mid kale caamil kalena kelimaduu galo wuxuu waajib ka dhiga caaqilkeeda in la maso caamil kaba kaas khilaafsanano kelimaduu ka hor maro in la jaru waajib ka dhiga wax kale ma ogolo caamil kaba kaas khilaafsanna kelimaduu ka hor maro in la jasmiyu rabaa la reebo wax kale ma ogolo caamilkaasaa la idhaha waa waxa markuu kelimada ka hor maro waajib ka dhigaa nuuc gaar inay noqoto caaqilka weji gaara inuu aaqilku noqdo oo wax kale aan yeelay caamil waa kaasa hadda waxaan idiri xadara muxamadun muxamed aaqilkiisa daalkaas inuu rafcisanaado yaa waajib ka dhigay xadara waa ficil maadi faacilay rabtaa faacilna wax aan rafcayn ma yelin aye ra'aytu muxamadan muxamed daalkiisa in la nasbiyo yaa waajib ka dhigay ra'aa ra'aadaa faacil iyo mafcuul qaadata mafcuulna waa la nasbiya marka mxamda mfcuul noqo ay xadaytu bmuxamadin daalka in la hoos dhigo yaa waajib ka dhigay bacda bacdu waa min xuruufi اlqafd kelimaday gasho waa waajib in la hoos dhigo wax kale ma banaano wax kale kuma banaano yusaafiru ibraahiimu yusaafiru ra'dan in la godo yaa waajib ka dhigay caamil la yidhaha litajarudihim amaasibljaasi caamilkaasa waajib ka dhigay oo macnawiga lan yusaaira ibraahimu yusaaira raada in la nasbiyo yaa waajib ka dhigay lan lantana caamila kelimadda ay ka hor marto ficilka mudaarica wax kale ma aqbalayd waa in la nasbiyo waajib sidaas ah wax kale ma banaano waajib luqawiya laga hadlaa luqa ahaan wax kale kuma banaano lam yusaair ibraahimu yusaair ra'da in la jasmiyo yaa waajib ka dhigay lam caamil waa kaasa caamil maxaa la yidhaahdaa maa awjaba kowna aakhiri اkelimati calىa wجهi مaqsuuصi min rafcin aw naصbin aw jarin aw jasmin caamil waa kaasa waa boqol caamilyaalka caamil waa boqol insha allah boqolkaba adaa arki doono wax weyn maaha adoon dareemayn waxaad arkay oo sagaashan sideetan mara caamil wax barka caamilku si tartiibaad arkay dhibkuguma hayo kan kale waa macmuul macmuul xaa la yidhaah waxaa la yidhaha macmuul shayga icraabku ku sugan yahay oo caamilku badbedelay kelimadan caamilku ku camal falaa la yidhaha macmuul hadda haddaan idhahno xadara muxamadun xadara waa caamil yay ku camal fasho muxamed soo ma kaasaa la yidhaha macmuul ah, ra'aytu muxamadan ra'aada yay ku camal fashoo nasbiday muxamed kaasaa la yidhaha macmuul waa kii lagu camal falay marartu bimuxamadin ba'du yay hoos dhigtay ku camal fashay maxamed soo maahan waa kaasaa macmuulkii yusaafiru yusaafiru raadan waa godan tahay caamil la yidhaahdo litajarudihi min annaasib waljaasim aa rafciyey marka caamilka tajarudka yuu ku camal falay yusaafiru yusaafiru yaa macmuula lan yusaafira lantii yay nasbiday yusaafira soo maaha yusaafira macmuul lam yusaafir lamtu yay jasmiday yusaafir soo maaha yusaafira macmuul caamil iyo hadda waxaan baranay macmuul maxaa soo haray camal camalku waa iraabta camalku waa iraabta xadara muxamadun muxamed sooma rafcisana waa kaasa camalka ra'aytu muxamadan sooma nismisana nasbahaasa leeda iraab xadaytu bimuxamadin muxamedin sooma jerna jerkaasaa la ihahdaa camal marka naxwo dhan muxuu noqday caamil macmuul camal caamilku waa waxa kelmadda aakhirkeeda wej gaara ka dhiga macmuulkuna waa kelimadda lagu camal fala oo icraabku gelayo icraabkuna waa isbedelkan caamilku keenaya waaba icraabka laftirkiisa wey ah, waa wixii caamilku keenay saddexdaas hadduu fahma nabad wey laakiin waxaa jirtaa layidhi su-aal adag oon akaru naasi ka jawaabin xataa bacdu اasaatida akaru naasi kama jawaabi karaana layidhi xataa bacdu اlasaatida hataa macalimiinta nooda akraa gabanaan ka jawaabi karin oo maxay tahay su-aashu waxay tahay kelmadaha carabiga sagaal inay yihiina soo ogaan xaraf saddex u qaybsama isimna saddex u qaybsama ficilkuna saddex u qaybsama sagaalka yaa mucrab ahaa laba oo mid shuruud leey isim daahira iyo ficil mudaaric oo ka dharbeelay nuuru tawkiid iyo muumisu labadaas keliya mrabo hadda waxaad arkay ficil maadi waxaa lu leeyahay qaam qaama zaydun ama xadara maxamedun icraab aa lu leeyahay raab xadara maxamed kaasaa leeda xadara ficlu maadi ficil maadi maa la raaba sawtii le ficil maadi maba la raab mucrab maama bal jawaabkeena xadara kaasaa leeda xadara ficlu maadi mabniin cala اfatxi laa maxalo min اlcraab waxay tahay jawaabtu icraabka laba icraab taqyiiri icraab taطbiiqi icraab waa labadaas icraab takyiiri iyo icraab taطbiiqiyaa kala jira icraab taqyiiri waa midkii lagu soo sheegay oo lagu yidhi ism daahira iyo ficil mudaaric oo nuunu tawkiid iyo nuun siba ka marana la icraaba icraab taqyiiriya waa midkaas waa midka ibnu ajrumi uu ku leeyahay alicraabu huwa taqyiiru awaakir kelim ah. icraabka marka ficil maadi aan gelin oo aan xaraf gelin oon ficlu amar gelin waa icraabka taqyiiriga aakirka ficilka maadiga lama badbedelo waa icraabka taqyiiriga amaa midkan aan ku leeyahay acrib xadara maxamedu raab tabiiqiya la ihahda raab tabiiqiya la ihahdaa maxaa loola jeedaa maxaa loola jeedaa icraab tabiiqi waxaa loola jeedaa tabiiqu tarkiib cala alqawaacid naxwiyati muطlaqan waa inaad tarkiibkan qawaacidda naxwiga aada waafajidaan ama tarkiibkaanu mabni haado ama mcrab ahaado kan raab waxaa la ihahdaa tabiiqiya waxaa la ihahdaa icraab tabiiqiya tabiiqu tabiiqu tarkiib tarkiibkan waa inaad ku dabaqdo cala alqawaa'idi naxwiyati qawaacidda naxwiga waa inaad waafajido muطlaqan adoon kala qaadin sawaaun kaana mabniyan ow muxraba tarkiibkan ama mabni ha noqdo ama muxrab noqdo markaan ku leeyahy marka acrib xadara muxamadun macnaheedu waa maxay dabiq xadara muxamadun cala alqawaa'id alcarabiya waafaji wey qawaacidka carabiga marka kaas kelimad kastuu gela raabka oo tabiiqiya ah. marka raabka lagu leeyahay kelmadan lama raaba tana waa la raaba waa maxay waa raab taqyiir ah, kelimad inta awalka caamil ka galo aakirku isbedelo oo caamil kale la keeno aakirku isbedelo taas waa kelimada mucrabka leedahay waana isimka daahirka iyo ficil mudaarico ka maran nuunu tawkiid iyo nuun nisb ah. raabka taqyiiriga labadaas kelimo galaa marka baab icraab lagu leeyahay icraab taqyiiriya laga hadla ee tabiiqi laga hadli maa tabiiqi waa taطbiiqu tarkiib calى alqawaacid الnaxwiyati muطlaqan sawaء kaana mabniyan ow mucraban icraabka marka taqyiiriga wey waxaan meeshaan ku baranayna annaga alcraabu icraab huwa icraab taqyiiru axwaali awaaqib اkelim kelimooyinka caaqilkooda la bedeli maa ogow waxa isbedela caaqilka maaha ee waa caaqilka xaaladiisa Ah. kelimooyinka caaqiliyaalkooda caaqiliyaalkaas xaaladahooda la bedelo wey iraab maxaa loo bedela aailka sababta maxayta loo bedela likhtilaafi alcawaamil caamilyaalka iskhilaaf ay iskhilaafsan yihin daraaddeed waa iskhilaafsan yihin maxaa loola jeedaa mid kelimada ka dambayda inuu goduu rabo midka kale waa khilaafsany oo kelimada ka dambayda inuu nasbiyuu raba kan kale waa khilaafsany oo kelimada ka dambayda inuu jaruu raba midna kulli waa khilaafsany oo kelimada ka dambayda waa jasmiya ah, waa iskhilaafsan yihin caamilyaalka addaakilati gelayda calayhaa kelimooyinka caamilyaalka kelimooyinka gelaya caamilyaalkaasa iskhilaafsan caamilyaalkaasa iskhilaafsan lafdan min jihati lafdin aa laga bedelaa kelimada caaqilkeeda xaaladda marka la bedelaa lafdigaa laga bedela xadara muxamadun waa lagu dhawaaqaaba xadara muxamadun isbedelka isbedelka lafdigaa isha haddii la qoro waa lagu arki karaa dhegta haddii lagu dhegaystana waa la maqli karaa hadda fiiri haddaad dhagool tahay indhaleeda oo meeshan ku qoro xadara muxamadun daalkaas inuu godayso uma jeedin ra'aytu muxamadan isbedelka ma ujeedaa ah, isha ma uga jeedaa marartu bimuxamadin isbedelka isha ma uga jeedaa haddaad ada indhalahayn laakiin dhagool aad dhega leedahay dhagaad soo maqli mayd inaan wax bedelay xadara muxamadun ra'aytu muxamadan marartu bimuxamadin isbedelka ma maqle waa kaasa iraabka lafdiga ka lafdiga ishana waa lagu arkaa dhegtana waa lagu maqlaa o taqdiiran ishana laguma arko dhegtana laguma maqlo laakiin waxaa la fahmaa caamilka hadda kelimadan ka horeeyay iyo caamilkii marka hore ka horreeyey inay kala duwan yihin intaasaa la fahma fiiri waxaan ku yidhi xadara alfataa hadda alfataa aaqilkeedu waa goday waa isbedelay god u noqo laakiin godkaas wax dhawaaq lagu fahmaa maaha wax qoraal lagu arkayana maaha laakiin waxaa lagu fahmaa qawaacidka waa la maadaama ay xadara ka horaydo xadara waxaa ka dambeeya waa aacil aacilna waa guday qaacidada lagu fahma waa bedela caamilkeen ka bedela waxaan leeyahay ra'aytu lfataa alfataa waa isbedesha waxay iska bedesha rafcu nasbay aad laakiin isbedelkaas dhegtana laga maqli maa ishana lagu arki ma haddii la qoro laakiin maxaa lagu fahmaa qawaaid waxaan leenahay raaa aad ka horayda ra'aana mafcuula nasbidayno khalaas soo ma jeedin haddana ka saar caamil kaloo khilaafsan keen marartu bilfataa alfataa waxyaan caaqdeedu haddana waa isbedel laakiin isbedelkaas miyaa loo jeeda ma la maqla isbedelkaas maya saan ku fahmaynaa caamilka ka horeeya isbedelaan ku fahmayna caamilka ka horeeya a isbedelay marka waxaan firayna caamilkaas wuxuu camal falaa camalkiisu ayta shaqadiisu ayta makii wax godi jiraya makii wax kor dhigi jiraya makii wax hoos dhigi jiraya makii wax reebi jiraya caamirka ka horeeya aan ku fahmayna isbedel inuu jiro taqdiiriya la yidhahda marka marka caamirkaas wuxuu u baahan yahan ku qadarayna lafdan oo taqdiiran saa sharax maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay alcraabu icraab lahu icraab macnayaanay laba macno u sugnaadeen icraab laba macnuu leey raab laba macnuu leey axaduma midkood luqawiyu waa mid luqa loo nisbeeyey walaakaru midka kalen istilaaxiyun waa mid heshiis loo nisbeeyey ah. laba macnuu leey raab mid luqa ahaan culummada luqawiyiintu adabka ka hadasha culummadaasaa u taqaan midna kooxda naxwooleydaa ku heshaday aan icraab ku magacawno macnaha ah, naxwooleyda ku heshiiye istilaax waa wax kooxa ku heshiday ah, amaa macnaahu icraabka macnihiisa fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaalu ahaaday fa huwa alidhaaru waa muujin walibaanatu waa caddayn laba kelimo isku macnaa wey muujin iyo caddayn taquulu waxaad leedahay acrabtu camaa fii nafsi acrabtu waan caddeeyey camaa fii nafsi wixii qalbiga iga jiray oo naftayda ku jiray afkan ka sheeg acrabtu waan caddeeyey camaa fii nafsi wixii naftayda ku jiray goormaad sidaas leedahay idaa adantahu markaad caddaydo wa adhartahu aad dadka u muujido wixii kugu jiray markaad banaanka soo dhigto oo aad dadka u muujido aad leedahay acrabtu cama fii nafsi taas waa luqada laakiin wa amaa macnaahu icraab macnihiisa filistilaaxi heshiiska naxwooley xaalu ahday macnahaas fa huwa icraab maakii waya dakara mualifu mualifka oo ajruumi qoray ibnulajruumi waa wuxuu sheegay taqiiru axwaali awaaqil اkelimi liاkhtilaafi اcawaamil اdaakilati calayha lafdan ow taqdiiran waa kaasaa icraab macnahaasaa naxwooley ku heshiiyeen in icraab lagu magacaabo وأmا معنaahu إعراab macnihiisa في الاsطiلاaح xaalu ahaaday fahuwa إعraabkii maa kii waya dakrhu مؤلف uu sheegay بqowlihi ku sheegay تaqyiiru awaaqir اkelimi ilaa aakirihi inta laga gaaro ilaa aakirihi aloo akriya ilaa khaadhihi ilaa aakirihi aloo akriya waa ilaa aakirihi oo lasoo gaadiy hala soo gaadiy والمqsuudu macnaha loola jeedo والمqsuudu macnaha loola jeedo min تaqyiiri awaaqir اkelim kelimooyinka aakirkoodoo la bedelo taqyiiru axwaali awaaqir kelim waa kelimooyinka aakiryaalkooda xaalkoodoo la bedela loola jeeda ee aakirka laftiisa la bedelima xaaladda aakirkaa la bedela ee aakirku sidiisii ahaana xarafku isbedelima wuxuu ku yidhi walaa yucqalu lama garan karo an yuraada in loo jeedo taqyiiru nafsi awaaqib aakiryaalka naftooda in la bedelo taas wax fahmi kara ma jiraan xaqiiqana maa maxaa yeelay fa ina aakira kelimati kelimada aakirkeeda nafsahu aakirka naftiisa laa yatahayar maba isbedelay ah, xadaran muxamadu ra'aytu muxamadan marartu bimuxamedin madaalka isbedelay oo ba noqday ama shiin noqday maya aakirka naftiisu ma isbedelayo ma isbedelayo ma isbedelayo wuxuu ku yidhi wa taqyiiru axwaali awaaqir اkelim kelimooyinka caaqliyaalkooda xaaladahooda bedelidda la bedelaa cibaaratan waa cabirid can taxawulihaa kelimooyinka wareegidooda la cabiraa min arafci ay ka wareegayaan ilaa nasbi kordhig ay u wareegayaan awil jari hoos dhig ay u wareegayaan isbedelka laguu sheega waxay tahay kelimadan raf ay inta iska bedeshay nasbe aadi ama inta iska bedeshay wa aade jer isbedelku intaas ah, isbedelku waa midkaas xaqiiqatan xaqiiqatan aw xukman iiri xaqiiqatan aw xukman aakirka kelimadda qad yakuunu xaqiiqatan aw xukman aakirku waxaa dhici karta inuu xaqiiqiye waxaa kaloo dhici karta inuu xugye taas macnaheedu waxay tahay horta hal shay ogow kelimad carabiya oo mucrab ah saddex xaraf kama yara saddex kama yaraa karto isimka mucrabkaas oo daahirku mucrab maaha daahir saddex xaraf ka yaro ma jiro ma jiro dad aragto kelimadda laba xarafa oo haddana ism mucrab ah oo ism daahira ah caaqibka xarafkal maqay zaydun soo saddex xaraf maaha wax carabiya oo ka yaro mucrabo ma jiraan oo ism daahir ah saddex xaraf ka yar ma jiro yadun waa meeqa yadun sow laba maaha damun dhiig damun waa meeqa xaraf waa laba xaraf damun damun fiir yadun famun afka famun waa labo waana wada muxram waxaa lagu leeyahay dhammaan xarafaa ka maqan xarafkaas cilo loo goy ma jirta waa la iska goyey ictibaad ay yidhahdaan suraafta bilaashaa loo xadfay bilaash aa la isaga xadfay yadun asalkeed waa yadyun ya-aa ku dam waa la iska xadfay dam damuna asalkeedu damyun waa la xadfay marka hadhow marka caamil galo kelimadan yadun yaa isbedela daalka isbedela daalkuna aakir maan xaqiiq ahaana laakiin xugun ahaanu aakir iska noqday maadaama xarafkii ka dambeeyey uu maqan yahay asagaa aakir iska noqday laakiin asal aakir maahaynada yadun ydun ydyun ay ahed aakilka yadaasa ahed damun aakil ya aha damyun yaa ahed aw yadi waa la xadf marka hadda fiiri markii caamil galo yadun yaa isbedela daalka xaaladiisa daalkuna xaqiiqa ma ahan aaqil laakiin xugun ahaan waa aaqil maadaama xarafkii ka daba maqan yahay asagaa aaqil iska noqda haddee xugun ahaan xukunka aaqilka isagaa qaatay waa saas ah, marka xukman waxaa loola jeedaa kelimad xaraf laga gooyey oo aan xarafkii la isticmaalinba ah. xarafkii maba la isticmaalo maba la isticmaalo marka xarafkaas maadaama aan la isticmaalin kii ka horreeyey aa xukunkii aakir ka qaatay ah. xukunna waxaa loo leeyahay hadee xaqiiqa maahan oo xarafaa ka dambeeya aakir maaha marka xaqiiqatan aw xukman xaqiiqatan waa kelimaddan waxba ka xadfanayn zaydu daalkeedoo kale waa daalkaas isagaa aakira waxba kama dambeeyaan xaqiiqadu waa saas xukmanna waa maxay waa xarafka oo xaraf kale ka dambay jiray laakiin ka la xadfay aanba la isticmaalin sida damun yadun famun oo kale xaqiiqatan macnaha ana alaakhira qad yakuunu xaqiiqatan inuu aakir xaqiiqaa yaha dhici karta xaqiiqatan ay aakiran xaqiiqatan inuu aakir xaqiiqa u yaha dhici karta oo xugman ama xugun ahaan u yahay wa yakuunu wuxuu noqonaa haada taxawulu maxaa keenaya aakirka xaaladiisu inay isbedesho caamilka isbedela wayaquunu wuxuu noqonaa haada taxawulu wareegidaanu bisababi takyiiri اcawaamil caamilyaalka la bedelidooda sababteed min caamilibaa la bedelaa caamilkoo yaqtadii keenayay arafca in wax lagu godo cala alfaaciliyati faacilnimo ow naxwiha wax la mida caamil saas ahaya marka hore kelmadda masalan ku jira xadara muxamadun caamil wax rafciyaa ku jira soo oo kelmadan ka daba faaciluu ku rafcina ama wax kale hadduu ku rafcinayo o ah naxwiha ama faacil wax lamida ilaa aakara caamil kale lagu bedela kii yarta meesha laga saaro a waxaa la soo gelinaya kelmadan caamil kale caamilkaas kaloo yaqtadii keenaya annasba kordhig cala almafcuuliyati mafcuulnimo wax lagu nasbiyo ow naxwiha wax lamida caamilkaas oo inta meesha laga saaro caamil kalea la keena oo tusaale ahaan mafcuul ka dhigayo waxa ka dambeeya oo ku nasbina ama sabab kale ku nasbina waaluma jira saas ku soco saas ku soco adiga saas ku soco maalan tusaale aan kuu tusaalayna idaa qulta haddaad tidhaahdo xadara waxaa yimid muxamadun fa muxamadun marfuucu waa la goday muxamed waa la goday maxaa loo goday liannahu muxamed macmuulu waa lagu camal falay muxamed waa macmuul caamilaa ka horeeya caamilku waa xadara muxamed waa macmuul waa lagu camal falay licaamilina ku camal falay caamilkoo yaqtadii dalbanayoo keenaya arafca in la godo waxaa ka dambeeya cala alfaaciliyati faacilnimo lagu godo caamilkaasaa ku camal falay xadara muxamedun aad leeda wax kale ma banaan xadaradaasa waajib ka dhigay muxamed in la godo aaqilkiisa wuxuu ku yidhi wahaabaalcaamilu caamilkaas huwa xadara weeye fain qulta haddaad tiraa marka caamilkii rafcada keenaaya meesha waa ka saara waxaan ku bedelahon keena caamil khilaafsan oo inuu wax nasbiyo rabo fain qulta haddaad tidhahdo ra'aytu muxamadana arko takayara waa isbedela xaalu aakiri muxamadin muxamed aakirkiisaoo daalkaa daalkaas xaaladiis waa isbedele ila nasbi kordhiguu isku bedelaa muxuu isku bedelay waa litaqayuri caamil caamilkiyaa isbedelay bicaamilin aakara caamil kaluu isku bedelay caamilkoo yaqtadii keena annasba kordhig wawa caamilka kale ra'aytu wey weli waa ra'aa ta'da faidaa qulta haddaad tidhahda ka saar marka racadi waxaad keentaa caamil kale oo caaqilka hoos dhiga faidaa qulta haddaad tidhahda xadaytu waxaan ku nasiibsaday bimuxamadin taqayara waa isbedela xaalu caaqilihi muxamed caaqilkiisa xaalkiisa waa isbedela ilaljari hoos dhigu isku bedelaa muxuu isku bedelay litaqayuri caamil caamilka isbedelidiisa daraaddeed bicaamilin aakar caamilkan isku bedelay kii nasbada keenayey mid kalea lagu bedelay midkaas kaloo yqtadii keenaya aljara hoos dhig wahuwa midka jerka keena alba waa bad badaas wey saas darteeda xadara mxamedun xraabteeda adaa lagaa raba ra'aytu mxamadan adaa lagaa raba xraabteeda marartu bmxamedin amase xadaytu bmxamedin adaa lagaa raba xraabteeda waa fahmi kartaa intaas wuxuu ku yidhi waxa isbedela waa xaaladda maahan caaqilka laftirkiisa waidaa tacamalta haddaad fiirfiirido fii haadihi اlamilati misaaladan xadara muxamedun ra'aytu muxamadan xadaytu bimuxamadin amiladaas haddaad fiir fiirido dahara laka waxaa kuu muuqanaa anna aakhilalkelimati kelimadda aakirkeeda wa huwa aakirku adaalu waa deelkee daalkaasoo min muxamadin ka ahaaday lam yataqayar isma bedelin daalku wa ana aladii shayga taqayara isbedelay huwa axwaalu aakhirihaa waa kelimadda aakirkeeda aakirka xaaladihiisa isbedelay fainaka adiga taraahu waad u jeedaa caaqilkii marfuucan xaal yahay mid la goday fi miaali awali misaalka ugu horeeya oo ah xadara muxameda wa mansuuban xaalu yahay caaqilku mid la nasbiyey fi miaali aani ra'aytu muxamadan wa majruuran xaal yahay mid lahoos dhigo fi miaali aalii misaalka saddexeeya oo ah xadaytu bimuxamedin wa haada tagayuru isbedelkaas oo min xaalati rafci uu iska bedelay ilaa xaalati nasbi uu isku bedelay ilaa xaalat jari haddana uu isku bedelay huwa isbedelkaas alraab raab raab haddaad maqasho waa isbedelkaas iri raab haddaad maqasho waa isbedelkaas oo caamilku keenay marka waa madhab madaahibta naxwada ka mid a madaahibta naxwada laba madhab wey madhab wuxuu leeyahay icraabku waa shay macnawiy oo la fahmi karo ah, shay macnawiya wey oo la fahmo maaha wax lagu dhawaaqo calaamaduu leeyahay marka lagu garto waa madhabka uu ku socdo shiku raabku waa maxnawi laakiin calaamadu leey ra'aytu zaydan marartu bizaydin isbedelka iraabka rafcada nasbada qabdaduna waa calaamad lagu garto fatxada aan rabaa fatxada iyo damada iyo kasradu waa calaamad iraabki maaha iraabku waa isbedelka laakiin fatxada damada kasradu waa maxay calaamad wey madhabkaasu ku socda madhabka kale wuxuu le ayagaaba iraabkiida haddaad tira xadara muxamadu damada meesha saarana iraabkiida haddaad tira raytu muxamadana fatxadaa iraabkiida haddaad tiraahdo xadaytu bimuxamadina kasradaa iraabkiida madhabkaas kuma uu socdo shiiku wuxuu ku socdaa iraabku inuu macnawiya kaasuu ku socda kaas uu ku socda waa kaas marka wahaada tagayuru isbedelka min xaalati rafci kelmadu iska bedeshay ilaa xaalati nasbay isku bedeshay ilaa xaalati ljary isku bedeshay huwa isbedelkaasa alicraab icraab ah cinda almualifi mualifka oo ibnu ajruni ah agtiisa iyo laban dadka dahaba ku tegay madhab madhabkiisa oo qaba icraabku waa macnawi wahaadihi xarakaatu xarakaat xarakaadka aalaau saddexda allatii xarakaadka hiya rafcu wاnasbu wاljaru ah hiya calaamaad hiya calaamatun waa calaamad wa amaaratun waa calaamad oo isku mid amaara iyo calaama waa isku mid ah, calalicraabi icraabkii calaamadiisa ah, calalicraabi icraabkii ay calaamad u tootuseen ah, calalicraabi calalicraabi icraabkii ayay calaamad u tahay fiiri meeshaas laakiin meeshaas waxay yidhaahdeen xoogaha tacbiirka ah xarakaadka oo ah rafco nasbu jaru waa calaamad waa qalad waa khada bayin saxma waa khada sawaabku waa maxee xarakaadka waa damo iyo fatxo iyo kasru kuwaasa calaamada waxayna tusayaan ixraabkii oo ahaa rafco nasbo jar waa saa sida saxda waxay leedahay xarakaadkan xadara muxamadun dama saaran ra'aytu muxamadan fatxa saaran mana xadaytu bimuxamadin kasra saaran ra waxaa leedaha damada rafca dhihi maydin damada iyo fatxada dhihi maydin ma iyo kasrada dhihi maydin jar dhihi maydin saddexdaasa calaamad oo tusaya icraabkii oo ah rafco nasbo jer raabkii oo la tusaayo wey rafcada iyo nasbada iyo jirku damada fatxada kasraduna waa calaamadii oh. sidaas waa inaad u fahamtaa oo meeshaas aadan ku qaldan waa isagaa ku qaldamay maxamed xidin cabdilxamiid wa milu ism hadda ismaan soo beri waxaa la ceraabaa maxay ahayd ism daahira iyo ficil mudaaric alkhaali min anuunayn ah, ficil mudaaric labadii nuun ka mara isimkii waa lagu tusaalay misaaladiisii ficilkiiya haddana lagu tusaalayna ficilkii haddana lagu tusaalayna wa milu ismi isimka waxaa kula mida fii daalika icraabka waxaa kula mida alficlu اmudaaric alkhaali can inuunayn ficilka mudaaric ahoo ka maran labadii nuun kaasaa la mida falow qulta haddaad tiraa yusaafiru waa safra ibraahiimu icraabkeeda adaa laga raba yusaafiru ficlu mudaaric marfuuc bitajarudi min anaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri ibraahimu faacil yusaafir marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri falow qulta haddaad tidhaahdo yusaafiru waa safra ibraahimu fayusaafiru ficlu mudaaricu waa ficil mudaaric marfuucu waa la goday caamilkii goday aawe waa caamil macnawiya caamil nasbiye iyo mid jasmiya ma ku jiraan se kuma jiraan kuma jiraan soo maha weynta laga waaye caamil rafciya u ah waa camil macnawi litajarudii ka qawnaanta uu ka qawnaado ka dhardeelay min caamilin caamil yaqtadii keena nasbo in la kordhigo ow caamilin caamil yaqtadii keena jasmo in la jasmiyo ka qawnaashada labadaas caamil uu ka qawnaaday ayaa lagu rafciyey oo caamil rafciyo ah faidaa qulta haddaad tidhahdo lan yusaafira ibraahiimu ibraahim safri maa lan waa caamil wax nasbiya caamilyaalka wax nasbiyay ka mid ta waxaa la waa diididda xarafkeedii ficilka horta xaa la dhihi jiray luq ahaan maxaa la dhihi jiray alxadad xadadkaasay diiday xadadkay diida lanta xadadkii lagu sheeg mota haddaad tidha yusaafiru ibraahiimu ibraahim muxuu soo dirisiiyey safar soo maaha safaruu soo dirisiye uu sameeyey safarkaasay diideen lan yusaafira ibraahiima ilaa ma safraayo xadadkiiyay diideen lanta lan xarfu nafyin wa naصbin waana caamil wax kor dhiga waاstiqbaalin ficilka mudaaric haddii aan calaamad gelin mustaqbal ka dhigta iyo mid xaalo ka dhigta yaqbal اxaala wاlistiqbaal wuxuu aqbali karaa hadda inuu dhacayo iyo mustaqbalka soo socda inuu dhacayo labada waa aqbali karaa ficilka mudaarica oo soo marray masalada soo ma lantu mustaqbalay ka dhigay xaalo ma noqdo mar hadday lan ka hormarto waxay ka mid tahay calaamadaha ficilka markay ka hormaraan ficilka mustaqbal ka dhiga mudaarica marka lan xarfu nafyin maxay anfineen xadadkii nafyu lxadad wa lan xarfu nafyin waa nasbin waa kordhige waa caamil wax kordhiga waistiqbaalin ficilkiina maxay ka dhige awal ahaa yaqbalu xaala wal istiqbaal u ahaa mustaqbal bisay ka dhige mar hadday gasho xaala ma aqbali karo ficilka mudaaric yusaafira ficlu mudaaric marka waxaa tir mabniin calaa sukuuni la maxal min icraab illa waa xaraf xaraf icraab male oo icraab su-aal yaan weydiiya arday soo jeeda haye waxaan idhi fiiri lan xarfu nafyi lan xarfu nafyi wa nasbi wa istiqbaali mabniy calى الsukuuni laa maxala min اعraab oo hadda waxaan sheegaya xayta haduusan ixraab lahayn ha tabiiq w qawaacidka carabiga ahan waafajinaya tabiiq weeye maahan takyiir icraabkana diidayo waa takyiir qaara markiiba ay ka luntoon laba socon oo hadda adii la weydiiyo indhuhu taagaya soo ma jeed yusaafira ficlu mudaaric mansuubu bilan wa calaamatu nasbi farxatu daahiratan fii aakhiri ibraahimu aacilu yusaafir marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu saakiri faidaa qulta markaa tiraa lan yusaafira ibraahiimu tagayara waa isbedelaa xaalu yusaafir min arafci yuu iska bedelaa god ilaa nasbi yuu isku bedelaa muxuu isku bedeli litaqayuri lcaamili caamilka isbedelidda uu isbedelay daraaddeed bicaamilin aakar caamil kalu isku bedel awel waxaa ku jira litajarudi caamilada hadda wuxuu isku bedelay mid kale midkaas kaloo yaqtadii keena nasbu in la kordhigo waa lamka wa huwa midka kale lan wey فaidaa qulta haddaad tiraa lam yusaafir ood inta lamkii bedesho aad lam gelido faidaa qulta haddaad tiraa lam yusaafir ibraahimu lam xarfu nfyin wa jazmin wa qalbina la idha ir lam xarfu nfyin nfyi waa maxe ficil maxaa la idhaha xadad xadadkii anfine xadadku waa safarkii maalan lam yusaafir ma safrin horta lam xarfu nfyi waa o wa jazmin wa jazmina waa maxe ficilka mdaarcay gasho waa reebe waa jasmina wa qalbina waa maxe mdaaric maxaan ku ogey xaalo iyo istiqbaal soo maaha maadiya ka dhiga macnaha maadiya ugadine macnaha ma safrin aad leeda hadda kahor ma safrin aad leeda macnihiina ma maadiga ka dhigay marka fiiri lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbina kelmada iskaga hadasho maa meeshu wardi maa ah. waxba ka dheefmooda haddaada fahmin waa inaad fahamtay xaraf kasta ku dhawaaqin macnihiisu ina fahamta lab xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin xarfu nafyi waxay diiday xadadkii wa jasmin ficilkana waa reebe wa qalbin mudaaric awal asal muxuu ahaa yaqbalu alxaala walistiqbaal laakiin lam hadday gasho maxay ka dhigeen maadi xaggay u gedina macnaha maadi u gedina waxaa leedaha lam yusaafir maba uusan safrin hadda ka hor ibraahim ibraahim ma safrin hadda ka hor aad leeda maadi ka dhiga macnihii dambe ibraahimu faacil yusaafir marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahirta fiqr ah, yusaafirdu waa yusaafiru ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmi الsukuunu ibraahimu faacil yusaafir marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fiqr تغayara waa isbedela haddaad tidhaahdo lam yusaafir faydaa qulta markaad tidhaahdo lam yusaafir ibraahimu tagayara waxaa isbedela xaalu yusaafir min aradci godkii iska soo bedela aw nasbi kordhigi ila ljasmi reebu imaana oo isku soo bedela muxuu isku bedelay aakirku litaqayuri caamil caamilka isbedelidiisa daraaddeed bicaamilin aakara caamil kale isku bedelay lantiya isbedesho caamil kale isku bedelay oo muxuu yahay caamilka kale caamilkaasoo yaktadii keena jasmahu ficilka in la jasmiyo wahuwa caamilka kale lam wey lam wey waclam ogow allaaka ogeysiya waa fuduud iyo casarki la soco hurdada ka kac kaliya adiga indhaaga keensado maskaxda alla ku siiye waclam ogow allaaka ogeysiya kuu furo anna haada taqayura isbedelkan yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni laba qayboodu u qaybsamaa laba qaybood u qaybsamaa cad iyo casharba lama badsadaa la yidhi aan iska yaryaraysano waxay ka jooga cad hilib waweyn dalaqda kugu joogsaa halkaas ku istaaga casharkana waa sidaas oo kale cad iyo cashar baa la yareeya allah subxaana wa tacala aclam sala allah ala nabina